nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii oqosagaashaniyotoddobaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim baabun fii ciyaadati lmarda wuxuu baab yahay booqashada la booqdo dadka xanuunsan ee jiran fadliga iyo ajarka ku jira xadana muxamed bn muhanى alcanzi abu musa albasri qaala xadana muxamed bn jahdam athaqafi xadana ismaaciil wahbnu jacfar بن كثير الزرق عن cmاaرة yعن بن غزية بن الحارث الأنsاري عن سعيد بن حارث بن معلى الأنsاري عن cabdاللahi بن cمر radi allahu tacaala canhuma anahu qaala inuu yidhi xadiidkani wuxuu daba joogaa xadiidka xalay aynu soo maray cabdulaahi bni cumar ee ku saabsanaa xanuunkii uu xanuunsaday saxaabiga qiimaha badnaa ee sacad bni cibaada alkhasraji ee nabigu uu booqday xadiidkani marka qisadaa horeynu soo maray xalay bilowgeedii wey booqashadii bilaabashadeedii iyo qaabku nabigu oo la kulmay iyo saxaabigu wuxuu kala kulmay buu xadiidkii qaybta xalayna soo maray xadiidkan marka riwaayadan waa qisadaa bilowgeedii marka dhammaadkiina horaan bayna soo maray marka eh, baabbay dhexgeliyeen qolihii xadiid kitaabka tartiibinayay in baab la dhexgeliyana ma ahayn dhib ma laha annahu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaannu juluusan fadhiya cabdulaahi baa odhanaya maca rasuulilah rasuulka ilaahi maalin maalmaha ka la fadhinay id jaa'ahu waxaa nabiga u yimid annagoo la fadhina suubani rajulu min alansaar nin ansaareed fasallama calayhi nabiguu salaamay oo assalaamu calayka yaa rasuul allahi buuli uma adbara alansaariyu ninka ansaareed baa ismashiiroo noqday markuu nabiga salaamay ayuu laabtay faqaala rasuul lah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi yaa akhal ninka ansaareedo kayfa akhii sacad ibn cubaada walaalkay sacad ibn cubaada sidee uu yahay sacad ibn cubaada waa saxaabigii aynu xalay soo maraynay sayidkii reer khasraj faqaala ninkii ansaareed wuxuu yidhi saalixun waa wanaagsan yahay waa roon yahay marka waxaa muuqata in nabigu sacad ibnu cubaada uu ku ogaa xanuun kadibna wuxuu toyday oo waraystay ninka ansaareed oo qaraabadii sacad ah wuxuuna ku jawaabay ninka waa roon yahay oo sidii hore waa dhaamaa fa qaala rasuulu llahi sal alay wasalam wuxuu nabigu yihi man yacuuduhu minkum yaa ila booqanaya intiina ila fadhida saxaabigaa xanuunsanee sacada ah, yaa ila booqanaya faqaamuu suubanu waa istaagay wa qumnaa macahu annagu waa la joogsanno waa raacnay wa naxnu bidcata cashara annagoo dhowr iyo toban ah faqaamu suubanu wa qumnaa macahu annagu waa la istaagnay wa naxnu bidcata cashara annagoo dhowr iyo tobanah maa calaynaa maanan qabin nicaalun wax kaba ah maanan sidanin xagga aradkoodii buu saxaabigu ka hadlayaa iyo dharkoodii ama xaragadoodii iyo wixii rafaahiye ahayd wuxuu hi maa calayna dusheeda ma ahayn nicaalun kabo jamcu naclin walaa khifaafun khufna ma anan qabin jamcu khufin baalkan iskaashahoo kale ah ama sokoskoo kale ah ee la masaxan jiray baa khifaafka la yidhaahdaa walaa qalaanisu koofiyadana maana qabin jamcu qalansawa koofiyadana maana ama bidhana haddaad xidhataan oo kale walaa qumusun shaadhadh ama qamiisyana ma anan qabin jamcu qamiis namshi waxaanu annagoon kaba qabin oon khuf aanan qabin oon koofiyado qoraxda naga xijisa aanan qabin naga xajiya aanan qabin iyo shaadh iyoma qamiis namshi aanu socoyno fii tilka jamcu sabkatin sibaaqu ama sabkhadu waa caraseesha meesha inagu aan dhahno madiina way ku badnaayeen dhulka caraseesha ah ee cusbada leh ama aad mooda in gaas iyo nafta lagu daadshay een geed ka bixin inagaadh ka bixin geedgeed yaroo asagoo wax ka rahayo uusan jirinba mooyeen taasaa sabkhada leh soomaaliduna caraseel bay yidhaahdaan nabigaanu raacnay oon la istaagnay waa namshi annagoo lugaynayna fii tilka sibaaqi caraseeshaasi madiina ku badnayd xataa ji'naahu ilaanu u tagno oon gaadhnay sacad ibnu cubaada fasta'khara qowmu tulkii baa dib u baxay min xawlihi hareerihiisii bay ka durkeen xataa danaa rasuul اllah ilaa rasuulka ale ugu dhowaaday saxaabigii wa asxaabuhu asxaabtii aladiina macu nabiga la socday markaa annagu sacd baada u tagnay yay ehelkiisii marlinhayay ee baxnaaninaya saxaabiga ayaa nabiga iyo saxaabadii la socotay u kala sheexeeyey u banneeyey ka durkay sidii nabigu iyo saxaabadu soo booqotay walaalkooda ay xaalkiisa u ogaadaan gacantana u saaraan xadiidkani marka tafarada bihi muslim bihada lafd lafdigana isagaa muslim keligii baa xadiidka ku wariya waana qaybta hore ee xadiidkii xalay aynu soo maray ee cabdulahi bni cumar ragga marka wariya ee dariiqa muslim ka wariya ama dariiq kale oo marka maxamed bn jahdom aan maraynin ku wariya bayhaqi baa ka mida ah fi shucab iyo wadaadkii baqawey ah fii shamaa'il اnabiy اlmukhtaar iyo abu nucaym fi اlmustakhraj xadiidka marka waxaa ku jira faa'iido dhowr ah oo fiqiyaada aad ah u qiimo badan midda koowaad waxaa ku jira fadiilo iyo sharaf uu leeyahay sacd bnu cubaada oo nabiga wuxuu yidhi war ninkaad walaalkay sacad seebuu yahay nabi maxamed inuu yidhaha akhii sacad waa hawl aad iyo aad weyn dad yar buu nabigu ku yidhi saxaabo yar buu sidaa ku yidhi afraad ahaan marka la yidhaahdo marka inuu yidhahdo walaalkay sacad see yahay waa arrin aad iyo aad u fadli badan aadna u qiimo badan oo tusaysa qiimaha iyo meeqaanku sacad ku lahaa nabiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku jira acmaasha booqashada iyo siyaarada ah waxaa wanaagsan in la niyeysto oo inaad cibaado la imanayso ood shay khayra fulinaysa aada niyeysato saa darteed buu nabigu saxaabada ku yidhi yaa ila booqanaya nabigu wuxuu sidaa u yidhi hadduu kaco oo nabigu dhaqaaqo inay raacayaan buu ogyahay oysan ka hadhayn haddaad ruuxii muslimkee xanuunsanaa iskaga tagto oo iska soo salaanto haddee waa caado iyo dhaqan wey laakiin markaad ugu tagta aad soo booqatid xaqu kugu lahaa qayb ka mida aad ah la imaatid asagana aad u dhistid aduguna ajir aad ka heshid cibaadadaasa daniyay u baahan ajir goonaa lagaaga qoraya waxaa kaloo ku jira aadaabta ziyaarada waxaa ka mida ah haddii dad muslimiina idinsoo booqdaan oo ay guriga yimaadaan ama meeshii ruuxii muslimka ku xanuunsan ay yimaadaan waxaa sharaf iyo gobonnimo ah, dadka ahalkiisa xigaalada ama xigtada ah inay u banneeyaan dadka socotada ee booqanaya ee soo barina ruuxa muslimka ah intaad idinku isku geedaantaan ood ruux xanuunsan dul fadhiisataan martidii iyo dadkii booqanaya socday hebel ka warrama waa fiican yahay lama ogolo u banneeya waa kan hadde arka taabta xaaladiisa la socda kadibna inay laabtaan waa sidaa wa taasaa booqashadu iyo adaabteeda ka mida inaad isxijiso oo ruuxi xanuunsanaa adugu dul fadhiisato oo zaa'irkii ku yimid adan qadarinoo xurmaynin ma wanaagsan inuu asaguba yidhaahda halkan aan ka laabanba mooyee in loo sheexeeyo loo banneeyo meeluu fadhiisto meeluu kala xidhiidhaa bukaankii loo banneeyaa ka mida dhaqanka iyo gobanimada siyaarada ka mida waana sida ay yeeleen ansaar ay yeeleen waxaa kaloo ku jira xaaladii adkayd ee nololeynay marka ayada ah ku jireen waad dhulka madiina aad u kulul oo caraseen kabala'aan dharla'aan koofiyadala'aan bay ku socdeen waa hadday marka xaaladda adduunya xilligaa sidaa ahayd haddii la dhaqnaa oo barisamaad la joogayna waxay kutusaysaa tasahudka iyo taqalulka min addunya cinda asaxaaba suhdiga iyo adduunye iska yaraynta iyo iska durkinta ay ku sugnaayeen saxaabadu oo hawlaha noocaasa aysan wax eh, faa'iidaa agtooda u arkaynin iyo qiimaa aysan ka lahayn adduunyadu way ahayn dad busataah oon isku mashquulinin hawl adduunyo baabun fi sabri cala almusiiba wuxuu baab yahay sabarka loo dulqaatee loo degsado musiibada cinda sadmati luula hardida u horaysa marka u horeysa iyo hawsha kugu dhacdo inaad sabito dulqaadato fadliga ku jira asabba fi luga waxaa la yidhaahdaa shay adag oo shay adag lagu dhufto laba shay oo adag oo laysku dhufto laba dhagax oo kale laba bilood oo kale laba derbi oo kale laba shay oo isku dhaca oo laysku dhufto ingigan ama adag kakan kan ayaa sadmada la yidhaahdaa xadaana moxamed bashaar bundaar alcabdi qala xadaana muxamed yacni bna jacfar gundar xadaana shucbat bn xajaaj can haabit ibn aslam albunani qaala samictu anas bna malikin yaquul radi allahu tacaala canh qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam asabru dulqaabkiiyo sabirka dhamayska tiran baa loo wada ashaasi kamaal bay keenaysaa oo asabru sabirka iyo dulqaadka buuxa ee ajri lagaga korayo ee qiimaha badan ee shaacigeennu jeceliya waxaa weeye cinda sadmati luulaa hardida u horaysa ee musiibada qacda u horaysa balaayada ugu dhacdo inaad gekasato ood sabirto oodan boroolanin oda argax muujineen iyo naxdin fool xun ayaa ayaa laga wadaa ayaa marka sabirku uu sida sabirka qiimaha midkaas wey binafsi sanad walmatni bukhaari ku wariya hadda muslim sheekhiisu waa bashaar maxamed bashaar bundar kadalika albukhaari fi saxiixi binafsi sanadi walmatni xadiidkan albukhaari iyo sunanka o dhan baa soo saara iyo muslim waa min axaadiid alkutub الsita xadaana muxamed muhana qaala xadaana cuثmaan bn cumar alcabdi cuثmaan bn cumar faris alcabdi ahbarnaa shucba wuxuu u keensaday mutaabaca in cuثmaan bn cumar uu mutaabacaynayo gundar أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة نبga wuxuu soo maray haweeney tabkii ku dul ooyeysa calىa sabiyin laha ilmo yaroy dhasho ka dhintay haweeney qabri dul taagan oo ilmo yaroy duugtay ku dul ooyeysa ayuu nabigu soo maray calayh الsalaaة wasalaam faqaala laha nabigu wuxuu ku yidhi ittaqi اllaha ilaahay ka cabsa gabadh yahay wsbirii dulqaadoo degsoo adkayso yaa amat allahi itaqi illahna waa inagii soo maray fii bacdi riwaayaat markaynu maraynay kitaabka riyaad saalixiinka ahaa fa qaala waxay jiri gabadhi wamaa tubaali bimusiibati yani gabadhaan marka nabiga ma aysan garin ansaar bay ahayd ansaariyad inay ahayd baa riwaayadka ka muuqanaya inkastoo magaceeda la sheegin weliba qaraabadii anas maaligaay ahayd wuu yaqaanay wuuna tilmaami jiray isagoo markuu u baahdo haweenka qaarkood buu dhihi jiray miyaad garanaysaa haa hebladii heble ayd haa gabadhii iyadoo qabrigeeda dul taaganada intuu soo maray sida ku odhan jirtay tubali tubaali bimusiibati dhibkayga damba kama lihid maxaad ittaqilah wasbiri ii leedahay dhibkay ugu dhacayba damba kama ilayka canii bukhaari waa kii warin ilayka canii iga dheero fa innaka lam tusab bimusiibati waxay ugu dhacay kuma dhicin saasaad iska leedahay markay iska sabere idhaaf bay jiri mar riwaayo kale ana lxara hakla gabadh aad iyo aad u qaracantay oo gablantay baan ahay ma ogd waxay haysteen nin yahow idhaaf bay jiri nabigana markaa ma garanayso musiibadii baa marka madax jabisayo ka saartay haybadii iyo garashadii iyo garaadkiiba falamaa dahaba markuu nabigu tegay oo iska dhaafay ilan shayga waajibka ruuxa inaad farto unbaa ku oo khayrka u sheegto hadduu qaadan waayo qaab kala loo xaliyaa marka waxay u aragtayba in uu nabigu yahay nin iska dhakadhakoonayo dhibka haystaba aan ka warqabileenna ma garanayse falamaa dahaba markuu nabigu iska tegay qiila lahu waxaa lagu yidhi inahu rasuulullah riwaayadka qaarku waxay caddeeyeen ninka sidaa ku yidhi waa fadbnu cabaas fadbnu cabaas baa soo maray gabadha nabigu la tagana uu arkay markuu nabigu tagay intuu islaanta u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahi muxuu ku rahaa isagu wuxuu rabaa nabigu wuxuu u sheegay islaanta inuu ogaado wuxuuna moodahayaa haweenoodu inay nabiga garanayso wuxuu ihi gabadhii ahay allah nabiga ilaahay hadda markuu ku maray muxuu ku yidhi qiila lah waxaa lagu yidhi inahu rasuullah rasuulka ilaahi way qaa'ilkuna waa fadl ibnu cabaas cabdullah ibn cabaas walaalkii fa akhadaha gabadha waxaa qabtay marka rasuulka ilaahi ba lagu yidhi milu lmowt waxaad geeri mood way dhiban gaadhay naxdintay naxday iyo e, inay xishoodka ka tagtay oy haybidii rasuulka ka tagtay way khajishay khajil baa ku yid way yaxyaxbay marka haddee adoo xanuun iyo geeri kugu timid xaggana gobonimadii ka tegay waa dhibaato marka waxay u aragtay gobonimadii iyo hay iyo xishoodka inay ka tagtay nabigana ku xadgudubtay xaggana adduunyana la galwooro hadda ilmaheeda laga qaado hawshaasi aada uga xanuunsatay laba nabaroo culus weeye faatat baabahu nabiga albaabkiisa inay tagto way raadayso gurigu suubanay aaday falam tajid calaa baabihi albaabka nabi maxamed ma aysan ka helin bawaabiina kuwa irid jooga ah dadka albaabka jooga ee ninka mas-uulka dadka u kala ratibe dadka ka celiye xilliga wujifaa hadda lama arki karo suga xilli soo noqo war adagu u kaali ruuxaasa bawaabka la yidhaha xaajibna waa la yidhahdaa xaajibna waa la yidhahdaa faqaala waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo way la kulantay nabiga aragtay la macrifka kuma garanayn wa fii riwaaya wallahi maa caraftuka ilaahay baan ku dhaartaye nabi allo kuma garanayn haweenay iska baranaysoo gablantay baan ahaa miyirba ma haynin kumana garanayn asal ahaana dee dumarka muslimiintu badankood nabiga inay arkaan wa iska adkaydba la macrifka kuma garanaynin wallahi maa caraftuka riwaayo kalow markay sidaa jiri faqaala nabi wuxuu hi inama asabru cinda wali sadmati nabigu wuxuu leeya u tilmaamaya anugu dadka naftooda u cadhooda ma ihi aniga dee ligu xadgudbo ama meel lagaga dhaco dan kama lihi waa in diinka ilaahay lagu dhaqmo amarka ilaahay la qaato nabigu kuma mashquulin hawsha haddii inaad ka firstay ahayd iyo inaad ifiirisay ahayd iyo haddii sidaadoo maka nin ragab kula hadlaayo waa la xishoodaa iyo xisaabtii soomaalida ma gelin suubano maxaa yeel ha u tallaabama annabi la soo diray la tarbiyeeyey dadka waxa ka yimaad nabigu kama qoonsado maba dhibaanba muhimadu waa amarkaa diineed iyo risaalada fariinta diineed ee loo soo dhiibay ee ku karaameeyey inuu gudbiyo wuxuu gudbay maqsuudkii ama igaro ama hay garaneen muhiimaddu waxaa weeye balaa'i markay kugu dhacdo gigta u horaysa iyo qacda u horaysa la rabaa inaad adkaysato oo quwatu nafsi aada yeelato oo habaad yeelato markaas ajir baa rabbi kuu qoraaya haddii kale axad walba bini aadam markay musiibo ku timaado maalmo kadib wuu sabra kaana sabir baa la yidhaahdaa saddex maalmood wixii ka dambeeya waad ka miirsan waad ka degin qasab waad sabri ama aabbaha kaa dhinto ama ahal laga gumaado ama ubad ha kaa leedo ama gablan saddex ber wixii ka dambeeye miirkaadi iyo deganaansho way imanoo sabirtababaa imanaya kaasna marka ajir lagama helo maxaa yeele musiibada shuqulba kuma dhaqay waxa maqaadoo meelallahi ka yimid weeye waxaa ajir lagaaga qori lahaa inaad adkaysatood sabirto ood ogomanimada ka tegin oo qadaullahi wa qadarihi aadan qoonsanin faqaala nabigu wuxuu ihi inama sabru warkan waxaa keenay riwaayada xadiidka waxay tilmaamay faqaalat inii asbiru inii asbiru yaa rasuul hadalkii hore nabigu ku yidhi maanta ittaqi illah wasbiri bay dib ogu noqotay waxaynaba allo kuma garanaynin haddaan sabrahaya ana asbiru ana asbir yaa rasuul allahi bat haddaan sabir nabig maya inama sabru cinda sadmat lula mar bay kuu ficin warkaa asaga marba kuu ficnaa markii u horraysay ee hawsha kugu dhacday eed barooranaysay ku ficin inaad adkaysato hadda waxaa weeye sabr taagwaa weeye ajirka weyn ee ku anfacahayo waxaa lagu qori lahaa hadda dul qadan lahayd dibti u horraysay inamaa yufa saabiruuna ajrahum biqayri xisaab markaasaa lagaa rabay cinda awali sadmatin hardida u horaysa agteeda ruux inuu adkaysto quwatulyaqiin buu kutusahayaa sabirka noocaas wuxuu kutusahayaa quwatu nafs wuxuu kutusahayaa iimaankooda awooduu leeyahay waxaan ilaahay baa qadaray ilaahay baa keenay allah ku siiyey waa la wada socdaa waa la kala horayn maxaad ka baruuran maxaad isku ceebayni ilaahay ha u naxariiso ruuxa asaga annaguna sagan ahnu arsaq walmaha xabaaga dooga astura lagaa rabay ila wixii tegay soo noqon maayo mar haddun soo noqonaynin goboleed maxaa oga tegay maxaad isu ceebayni aw qaala anagu wuxuu ihi cinda awali sadma hadda u horaysaa lagaa rabaa inaad u adkaysato dhibaatada inaad u adkaysato yacni gabadhu marka nabigu inay qabriga dul istaagto ma qoonsanin inay booqato ma qoonsanin inay ilmayso oo ilmada dugto ma qoonsanin wuxuu qoonsaday dhawaaqa iyo baroorta inay dhawaaqday barooratay oydu taasuu diiday xadiidkii mursalka can yaxya bnu kaiir cinda cabdirasaaq fii musanafi kun lixdan iyo sideed baa caddeeyey fa samica minha maa yukrahu fa waqafa calayha nabiga waddada socda iyo gabadha wuxuu ka maqlay wuxuu dhibsaday oo dhawaq iyo duroorashoah iyo niyaaxa ah markaasuu nabiga ku leexday maxaa yii axaadiidta maray inaan la diidanayn tiraayada wadnaha iyo ilinta isha ka imanaysa ee la diiday dhawaqa iyo niyaaxda baroorti la diiday riwaayada ana abir ana abir ya rasuullahina ah, abu yacla fii musnadihi ku wariya xadaanaa waxaa kula xadiidka noo tabiyay yaxya bnu xabiib alxaariiy qaala xadaanaa khaalid yacni ibn alxaarit alhujaymi xa waxadaanaa cuqbat bnu mukram alcami xadaanaa cabdilmalik ibni cumar alqaysi xa waxadaanaa cafwan waxadaanii axmed ibraahim bnu kaiir bagdaadi الdwرقي qاaل xadثna cabd الsمd wuxuu rabaa saddexdaa wadaad inuu kutuso inay israacahayaan waa khaalid بn xاarث الhujaymi iyo cabdالmلك ibn cmr alqaysi iyo cabdالsamd ibn cabdالwاrث qaaluu waxay dhaheen saddexdaa wadaad jamiica si wada jir ah xadaثna shucbaة saddexdooda wada socon waxay mutaabacaynhayaan wadaadkii hore cuثmaan ibn cmr alcabdi ibn farised soo marteen cumaan ibni camrin wuxuu mutaabacaynhayay gundar maxamed jacfar oo soo martay idan marka shan wadaad shan raawi oo isdaba taagan oo kulligoodba xadid ka qadanhaya weye shucb xajaaj abu bistaan bihada snaad sanadkeena soo maray bay ku wariyeen sanadkeena soo marray waxaa shucba can haabit can anas naxwa xadiidi cumaan ibni cumar ay sheegeen saddexda wadaadee dambe biqisati maca qisati qisada dheereedanu soo maray nabiga gabadha dul istaagay oo u waaniyey kadibna waalid ay qaadan weyday loo sheegay axadkii la hadlay inuu suubanihii ahaa ka daba timid waan sabri jiri nabigna uu yidhi sawirku xilliga kugu habboonaayo hadda kadib sida hayeen wa fii xadiidi cabdisamad waxaa ku jira oon ku jirin riwaayada cabdilmalik iyo khaalid aan ku imanin mara nabiyu nabigu soo maray bimra'atin cinda qabrin wuu kala duwayaa hawshaasna muslim ku yahay mutafanin buu ku yahay nabigu wuxuu soo maray haweenay qabri ag taagan riwaayaadka hore o dhan kuma imanin tabkii calaa sabiilin laha calaa waladin laha unbaa ku yimid asagoo laakiin qabrin buu sheegay ilmo la xabaaloo la dugow masalada hore marka ku saabsan nabigu inuusan bawaab lahayn irid jooga iyo albaab jooga iyo uusan lahayn waa sida nabigu u baday dhaqankiisa calayhi salaatu wasalaam wallahu yacsimuka min annaas intay soo degtay sidaasaa dhaqan u ahay wax waardiya iyo jooga muusa la-aan jirin inta badan xiliya khaas ah ama xaalad khaasa uu beer joogo ama meel icdaa uu joogo sida abu muusa alashcari iyo saxaabada qaarkood inay waardiya u noqdaan oy albaabka istaagaan oo axdusa nabigu fasixin aysan soo daynin way dhici jirtay laakiin waxaa laga hadlaya waa albaab jooge iyo xaajib raatib ah oo rukun ah oo sidaa lagu yaqaana nabigu malahayn dhacda mar dhacday way jiri jirtay masaladan marka xujaabka in la samaysto qaadiga iyo xaakimka ma loo samayn karaa hawshana masala khilaafiya xagga fiqiga salafku isku maandhaafeen asal haddaysan daruuray duurdaar jireen waa inaan la samaysanin oo ninka mas-uulka ah qaadigoo kale xaakimka amiirka wasiirka ninka xil caama muslimiinta u hayay u dhiibteen albaabkiisu waa inuu furaado xilliyada khaaska uu seexanayo ama ahlkiisa uu la joogo mooyee inta kale lama ogola haddii laakiin xaalad amnioo cabsi ay jirto ama haddaan albaab joogi iyo la samayna gacanyeere tartiibki baa halaabaya alasbaq falasbaq ma dhacayso fawda meesha ka iman tandiim idaari in loogu baahdo ama cabsi iyo cudurdaar keena mooyee asal in la samaysta ma aha maxaa yeele keenaya in dadka xuquuqooda ay dhunto dadka muslimiinta ah baabulmayit yucadabu bibukaai ahlihi calayh almayitu yucadabu bibukaai ahlihi calayh maydka in loo cadaabayo oo loo dhibayo dadkiisi iyo ahalkiisa ooyintay u ooyayaan baroortay u barooranayaan masaladan marka masale aad u dhib badan weeye oo salafku saxaabadu isku maandhaafeen qofka dhintay alla xabaaday faamilkiisi iyo qaraabadiisii xigtaiyo xigaago baroortay u barooranayaan ee ooyayaan ee dhawaaqayaan ma loo cadaabayaa mase loo cadaabi maayo waa masalo ay isku maanaafeen saxbada qaarkood umuna caaisha iyagoo arki doontaan hawshaa way diidi jirtay saxaaba shan ah cumar cumar bn khataab iyo wiilkiisa cabdulaahi bni cumar iyo suhayb iyo xafso iyo muqira bnu shucba shantaa saxaabina nabigay ka wariyeen in loo cadaabayo intuuna saxiix muslim waa ku mari doonaa asagoo sheegaya waa masalo dhib badan marka idan cafwan tacdiib اlmayiti bibuqaa'i اlxayi calayhi wa min almujtahadi fiihi la min alusuul taa iska ogaada qolyaha qaarkood baad arkaysaan markay masalatu اlcudri biljahli ka hadlahayaan ayagoo kuleh hooyadeen caaisho ayaa ka jaahil noqotay maydka in loo cadaabayo oohinta ay u ooyayaan ahalkiisu haddaysan jaahila ahaynna waa la takfiirin lahaa ama waa la tafsiiqin lahaa ama cadaab bay mudan lahayd bay kuu qarinayaan waxaase ka hoos baxday masaa'ilka cilmiga maanta waxaa iska badatay nin walba inuu gacantogoleeyo oo nin tooxsadee mas'aladu waa min aljuز'iyaati اdaqiiqa waa min almujtahadi fiihi mujtahadu fiihina usuulka waxaa loo yaqaanaa mas'alada aan lahayn daliil qaaطica iyo nas sariixa lishtibaahi اdaliil adila mutashaabiha mutajaadiba baabkay ku timid weeye hooyada waxay deliishan doontaa walaa taziru waasiratu wisra أkhra wa an laysa lilinsaani ila maa saca walaa taksibu kulu nafsin ila calayha ila calayha kulu nafsin maa kasabat rahiina qur-aanku qawaadic wey waa masala qaطciya fi اddiin inaan aadamo loo cadaabaynin dembi uusan isagu gelin masalada ixtimaashama waa min alqaطciyaat wاdaruuriyaat اlislaamiya axadna inaan loo cadaabaynin bidanbi hayrihi qof kale dembi uu galay laguu qabsan mahay oo laguu calaamay aakhariya adduun midnaba magta khata'a marka lagaa qaadayo waa kaalmar aad kaalmaynayso walaalkaadi gafay ee qof muslima gaf u dilay ee cadaab iyo cuquuba ma aha dembi lagu qabsanana ma aha waa min baab islaamnimo iyo ahal caawinayo isgarab istaaga gargaar iyo kaalmow sida kale marka laakiin axad loo qabsan karo ama loo cadaabayo laa fi dunya walaa fi laakhira ma jiro bidanbi hayrihi abuurimta saxaabiga garanaysaan alkhifaari wuxuu nabigu u yimid wiil asag dhaloo aad iy aad oga e, egbuwatay yaa la socday markaasuu nabigu wiilka mala dhale haa nabi allow soomaalku su igu egyahay waa koobda aniga laga saaray nabi allow sooma jeedin su-aasha soog meesha mada talanabiyo ninkan bal fiiri nabigu intuu qoslay wuxuu yihi inaka laa tajni calayhi wa huwa laa yajni calayk ninkan sidaa kuwe ee fotokobiga orginaalka ah dembiguu galaaday laguma haysto aduguna dembigaada asaga loo qabsan maayo wax iskaga kaxeeya ma jira nin walba wuxuu sameeyay yaa qoorta loo gelinaya wakulla insaanin alzamnaahu daa'irahu fii cunuqi nin walba wuxuu galabsada ama u goostaa lugunta loo gelin waa masala qaciya asalkaa diineed bay u aragtay hooyadan caaisha axaadiitani inay ka hor imanayaan waa masala u baahan marka in la jamciyo laysu keeno mooye masalada odhan karta ma aha caaisha ku dhacday masalo weyn ku khaldantay lama tagfirinin haddaba alcudru biاljahli fi usuul اddiini wa fi اlqaطciyaati hen waa muctabar wax jira wey waxaa noo waxaad noo caddaysay inaad tahay caama ismooday wuxuu ismooda idinka idin daynaya iska ilaaliya hawsha ayada hasaa uu ogaada qadiyada xadaana abubakr bn abi shaybata xadiidku wuxuu ku jiraa fii musanafihi abubakr sidaana ku wariya fii musanafihi bn abi shayba labayo toban kun afar boqol sagaashan iyo koobaad ka firin kartaa cabdurasaaqna waa wariya lix kun lix boqol sagaashan iyo laba wa muxamed bn cabdlahi bn umayr jamiican labadaa wadaad si wadajira waxay uga qaateen xadiidka cali bni bashrin qaala abubakr bn abi shayba wuxuu yidhi xadaanaa muxamed bnu bashrin cabdiy isagu wuu nisbeeyo wadaadka magaciisa iyo aabihii wuu sheegay abubakar amaa ibnu numayr wuxuu ku gaabsaday can ibni bishrin intaasuu kala duwaya muslim can cubaydillahi bni cumar bni xafsan alcumari qaala xadaana naafic mawla bni cumar can cabdillahi bni cumar ana xafsata bakat calaa cumar xafsa binti cumar oo sawji nabiya ahayd cabdullaahina kubah ah oo laxmi ah waa walaashii laxmi iskoysku abayihiin bakat waxay u oydo calaa cumara cumar markii la dilay u dhaawacaha intuusan naf bixin ka hor ayay barooratay fa qaala cumar wuxuu yidhi mahlan yaa bunayatu gabadhayday u kaadi naheewey sug sug sug sug sug ayadoon meel laba la gaarin oon aanan naf bixin baba hadda barooratay markay iga dareerto maxaa samayn doonta gabadhay isug buri isug ii mahlan ikoro wey oo inta jooji aniga iga sug waxaan uu sheegay kadib wuxuu hi alam taclami miyaadan ogayn xafsun ana rasuul lah sal slam qaala inuu yidhi ina almayita qofka dhintay yucadabu waxaa loo cadaabaya bibukaa'i ahlihi ahalkiisa ooyintay u ooyayaan calayhi dushiisa u baroranayaan warkaa miyaadan haynin xadiidkaani bihada sanad waxaa la tafarudo la goyndhabo muslim wax la wadaagaynaan ma jiro ragga sitada ah daruuran kalaba la wariyaa duruqdan kale sanadkan laakiin lama wadaago iyo alfaadan hore noocaasaba idan sayidina cumar oo hadda caddeeyo wayuu nabiga ka maqlay meydka in loo cadaabayo bibukaai ahli caleyh وxadثna محamed bشhاr bundar qal xadثna محamed jacفar gundar xadna شhcb الxajاaj qaala samictu qataadaة bn dacamة yuxadiث can saciid bn musayb almakhzumi cali bni cumara hadda muxuu u keenay mutaabaca sayid taabiciin oo saciid ah wuxuu mutaabacaynaya naafic naafic nool bn cumar xadka wuxuu ka qaadanaya cabdillahi bni cumar saciidna wuxuu ka qaadanaya xadiidka cabdillahi bni cumar saasuu u keenay mutaabaca can cumara caynabi sal slam qaal laakiin qisadii wuu sheegay naafic muusan sheegin saciid waad aragtaa nabigu wuxuu hi almayitu qofka dhintay yucadabu fii qabrihi qabrigiisaa lagu cadaabayaa bimaa niixa calayhi bisabi maa niixa calayhi ooyinta loo ooye darteed loo qorortay awgeed baa loo cadaabaya tirmidi ibn maaja baa iyo bukhaari baa la wadaaga sanadkan iyo lafdigan ba la wariya bukhaari iyo tirmidi ibn maaja وxadaثna mxamed mثنى qala xadaثna ibn abi cadiy wasmhu mxamed ibrahim can sacيid bn abi carubaةa can qataada can sacيid musayib hadda wuxuu u soo celiyey inuu kutuso shucbe in la mutaabiciyo waxaa mutaabicsan ibn cawb can qataada can saciid musayib can cumara can cumara can nabi sal slam qaal almayitu yucadabu qabrihi bima nixa calayh waxadaanii cali bn xujn yaas asacdi xadaana cali bn misr alqurashi can ilacma sulaymaan can abi salix dakwaan asamaan cali bni cumar haddana wuxuu u keenay abu saalix inuu mutaabacaynayo raacayo xadiid ku raacayo naafic can ibni cumara qaal lamaa tucina cumaru cumar marka la wareemay ninka majuusiga abululaahi kaafirka gaalkaa u wareemay uqmiya calayh waa lamiiri daboolay saxaabiga amiirulmumin cumar fasiixa calayhi markaasaa loo baroorto la dhawaaqay cumar markuu miiri daboolbay u dhacay bay ahalkii iyo faamilkii iyo haweenkiisii iyo gabdhihii u dhala iyo walaalihii iyo dadkii faamilkaaba yaa baroortay falamaa afaaqa markuu soo miirsado waa marka intii la qaaday gurigiisa la geeyey marana wuu miir daboolma marna wuu miirsanay intuusan naf bixin falamaa afaaqa markuu soo nabdaday ama u miirsaday qaala wuxuu yihi amaa calimtum muslimiintan ogahayo miyadan ogeyn ana rasuul lah sal slam qaala inuu yii miyadan ogaanin ka warqabin ina almayita la yucadabu bibukaai alxayi calayh maydka in loo cadaabahayo bibukaai alxayi ka nool ooyintiisa calayhi quutul ooyay ka nool ooyinta iyo baroorashadu barooranayo meydka in lagu dhibin soo ma ogideen maxaad igu ooyeysaa sayidinaa cumarow weli maadan dhimanin meydna maadan noqonin ma odhan karti anoo miyir anoo naf bixin haddaba sidada ooydee markaad iga dararto maxaad samaynaysaa waa baabul awla wuu ka sii digayaa marka idfaalina wuu arkaaba haddii hadda isagoo weli naf bixin bayba sidaan u baroorteen markuu xoogow uu miyir daboolmabay yay baroorteen markay ka dareerteen la hobsado inuu naf baxay maxay odhan lahaayeen maxay samayn lahaayeen xadaanii cali bn xujr yaas sacdi xadana cali bn musir can الshaybaaniy abu isxaaq الshaybaani wasmuhu waa sulaymaan ibn abi sulaymaan abu isxaaq الshaybaani can abi burdata caamir baa magaciisa la yidhahdaa can abi aabihi abu musa alashcari xadiidka hadda wuxuu u keenay in in abu muusa alashcari uu mutaabiciyo qisada ku raaco ibni cumar cabdullahi ibni cumar yaa qisada warinaya soo maahay idaan abu muusa ku raacaayo qaala abu muusa wuxuu yidhi cabdullahi ibni qays lama usiiba cumaru cumar markii la asiibay la wareemay jacala suhaybun suhayb ibnu sinaan aruumi wuxuu galay yaquulu inuu leeyahay waa akhaa alla walaalkayo wuu xanuunsaday marka waa ooyey si gooni ah ayuu sahayb cumar u jeclaa cumarna sahayb si gooni u xurmayn jiray u qadarin jiray saa darteed markuu dhintay cumar ama uu shiriiday waad asagii si gooni ah sahayb oola dardaarmay ciidankii waardiyeynay ee raggii lixda ahaa u yidhi meel ha galeen kadibna haska soo doortay madaxweynaha muslimiinta ciddu u xil saaray hawsha ayada suhayb buu ah marka suhayb wuxuu cumar tuhmahaya inuu ahaa nimaan carab iyo cajamo kale eexanaynin xaqana ku adag walla gooni ka dhigtay si gooni marka uga xanuunsay suhayb cumar geeridiisa lamaa usiiba cumaru jacala suhayb wuxuu gudagalay ibnu sinaan yaquulu inuu leeyahay arruumi rumigu waa dadkii soo adoonsaday asalkuu ka soo jeeday wooye laakiin dhalabkiisu nin carbeed buu ah nacarbeed oo ree xijaas buu ahaa asagoo yarbaa la dafay ama aabihii baa la dafay oo dadkii lawaami jaahil waa lays adoonsan jiray adoo iska degan maato habeen ciidanku ugu fadhiisto iyo caruurtii hawlkaba lagaa qaado ilmihii daaimaha ee laba jirka kii kujirka faraska dushiisa lagu tuuranaya geenya la beebaysa xaggaasaa lagu qorsay hadhow wuxuu iska noqo nin reer faranjee rumi lama ogo meelo ka yimid asalkiisi waa nacarbeed hadhow markuu weynaado carab iyo iskuma eko faranji waa la kala garan hindiya carab iskuma eko soomaali iyo qolyahan aan turkana iskuma eko marka marka markaanbaa ruuxii dib loo ogaanaya xaalkiisa ama taariikhda dhacdaa la yaqaanaa iyo goobtii waxa laga dafay iyo gebagabadii dhacday baa la garanaya wuxuu i waa ahaa ala walaalkay alla tolay oo kale oogay faqaala cumar wuxuu ku yidhi yaa suhay suhaygow amaa calimta cumar qadiyada waatiisa waa qadiya musallama wuxuu u arkaa saxaabadu inay og yihiin xadiidka nebi maxamed saa darteed wuxuu u weydiinayaa istifhaam taqriiri ah ha inkaaro oo ku qoonsado hawsha laakiin taqriir baa ku jira miidan uga waa ogtihiina miidan ogin waabad ka warqabtaan ama calimta ma wadan ogeyn ana rasul sal slam qaala inuu yidhi ina almayita la yucadabu bibukaa'i alxayi calayh meydka in loo cadaabahayo oohinta dadka nool ay ooyaan bororanaya xayigaasi in qofku noola lagu fasirana waa sida mashhuurka ee caanka ah. waxaa koo lagu fasiraa beesha iyo xaafadda ilan xayigu mar qabiilada iyo qoyska iyo usradaa la yidhaahdaa iyo jeeska ka soo dagaanka iyo xaafadda xataa waa la yidhaahdaa marka dadkii faamilka ah, ooyintoodii ama dadkii noola ah, loo cadaabay xadanii cali bn xujr asacdi ahbarana shucayb ibnu safaan abu yaxya athaqafi mutaabac ahaan buu xadiidkan u keenaya xadiidka abi muusa ariiq u xoog badnaa wuu hormariyey midkaa mutaabac u keenay maxaa yeelay waa nin far ku godan tahay وهذا من دقة مسلم شعيب ابن صفوان أبو يحيى الثقفي أحمد بايل واثقيني ibn xibbaanna waahiqa buu laakiin wuu gafaa buuli abu xaatim araasi wuxuui yuktabu xadiidu walaa yuxtaju bihi ibnu cadiyna wuxuu yidhi axaadiista u wariya badankeeda uma raacaba adugu abu xaatim araasi ibnu cadiy baa xoogow farku guda wadaadka axmed ibnu xibbaanna way tawfiiqiyeen xaakimna axaadiiu u saxiixyeelaa calaa tasaawunihi laakiin muslim waa fariid baarica hawshaa ka wararqaba saa darteed kitaabka dhan laga xadiid uu u wariya ninkan mutaabacatan mutaabacatan dahabi iyo wadaadaha rijaasha ku takhasu waxay sheegaan hal xadiid basuu ku leeyahay muslim low xadiiun fardun fii saxi muslim fii awali ljanaa'iz bay dheheen waa meeshan u jeedaan laakiin waxaa ka hoos baxda ama ay ka ilduufeen xadiid labaad buu ku leeyahay kitaabu lfitan baabu dikri dajaal buu ka iman doona asna mutaabacaha min xadiid abi mascuudin albadri can xudayfa ibn lyaman can rasul sal sl waa gaari doonaa labada xadiid basuu leeyaha oo mutaabaca maxaa yeele waa muqadimo oo muslim kusoo sheegay inuu sidaa yeeli doono oo xadiid walba ragga uu ku bilaab ay yihiin jimaacu alxifdi walitqaan wixii ka dambeeyana reer dhaqaal uu ku xijin doono hadday loo baahdana dabaqo saddexaad uu samayn doono allowsahala uu soo sheegay muslim muqadimiis waana soo sharaxnay kamaa sabaqa ardayga u darantaada kamaa sayatiina wadaadkay dhibta can cabdullah bni cumayr allayfi can abi burda ibn abi muusa caamir can abi muusa alashcari radi allahu tacala qaala lama usiiba cumaru cumar markii la asiibay maca la wareemay aqbala suhaybun sayid baa ka soo dhaqaaqa oo loo sheegay nabarka gaaray eh, amiirka min manzili gurigiisiibuu ka yimid xataa dakhala calaa cumara ilaa cumar u soo galay faqaama waa istaagay suhay bixiyaali qumaatigiisa meel ku beegan cumar meeshuu yaallo u garab istaagay ama dhankan buu ka joogsada ama dhinacan kale yabki asagoo ooyaya faqaala tabki maxaad la ooyi maxaad barooran acalaya tabki maalaad ii ooyeysaa qaala wuxuu uhi ii wallaahi lacalayka abki yaa amiira lmuminiin maya maya waan iska xanuunsaday maya saxaabadu beentaa ma adaan ku ooyaya maxaa kale iga oohayay anuu miyir qabaan qoomimade nin weyn bane macala bogoranaya daadaya darka la ooyay i wallaahi haarun allah ku dhaartay lacalayka adiga dushaada iyo dhibka ku gaadha dartii baan abkii u ooyay yaa amiira lmuminiin qaala wuxuu ihi wallaahi laqad calimta fircoon wuu ogyahay saxiix xadiidkan in ogyahay buu sheegay oo ku dhaaranaya wallahi laqad calimta allah ku dhaartay waxaad og tahay usaayibow ana rasuula sal l slam qaala inuu yidhi man yubkaa calayhi yucadda ninkii loo baroorto baroortaa waa lagu dhibi waa lagu cadaab qaala cabdilmalik wuxuu yidhi cabdilmalik bni cumayr way ninka hawsha qaala cabdilmalik wuxuui bn cumar allayfi fadakartu dalika arinkaas suhayb iyo cumar dhex maray waxaan u sheegay limuusa bni alxata bni cubaydilahi alqurashi saxaabiga alxa wiilu dhalay faqaala wuxuu yidhi marka muusa bnu alxa wuxuu yidhi kaanat caaishatu halkana waxaa ka bilaabanaya inkiraadii hooyadeena iyo qaabka xadiidka u arkaysay faqaala muusa bnu alxa wuxuu yidhi kaana caaishatu radi allahu tacala canha taquul caaisha waxay ahayd waxay odhan jirtay inamaa kaana ulaaika alyahuuda inamaa kaana ulaaika alyahuud dadka haddii loo ooyo lagu cadaabayo oohinta ayaga waa yuhuud muslimiin ma ah cumar iyo suhayb iyo way fiican yihin xadkay wariyeen laakiin xadiidku dad khaasuu khusay dad khaas yuu oo waa maxay yuhuudiya gaalada markay dhintaan ahalkoodu hadduu u baroorto waa loo cadaabo hooyadana marka intaan iyadoo qofaas waa iman doontaaye intaan ay sheegtay baa xujo ku ah gaal iyo muslim midnaba loo calaabi maayo dhanka uusan asagu uusan gelin waa min hadday bannaanaato gaalku dhintay la xabaaday bororashadii loo bororanyo in asaga lagu cadaabo ma asagaa borortay gaalnimadiisii iyo kala ha loo cadaabo laakiin faamilkiisa baroortiisi ay barorteen haddii loo cadaabaya gaal muslim waa la mid oo qaacidu waa maxay waa nin loo cadaabay bidambi hayrihi dembi asagu uusan gelin oo axad kala uu falay baa loo qoor qabtay soo maa haddaba qaacidada jabtay ahayd walaa tasiru waasiratun wisr ukra waa jabaysaa calaa ra'yi ummina caaisha qaabkii u socotay haddii la fiiriyo inamaa kaana ulaa kuwaas loo cadaabayo axadkii u ooyay darticiiba loo cadaabayo alyahuuday ahaayeen sidaasay caaisho odhan jirtay buu muuse mualax oo taabici ah ibn cubaydilaahi qurash hooyadan marka laba riwaaya ka sugano mid waa tan ayadoo fahasan oo iman doonta midna waxaa weeye nabigu wuxuu yidhi waxaa la soo mariyey jiray maydii hudada lawadaa la soo mariyey dadkii faamilkay wadanaya dororanayaan markaasuu nabigu wuxuu yidhi ayaguna u ooyhayaan isna waa la cadaabahaya ayaguna uu u ooyeen oo nin fiican oo ka dhintay moodahayaan oo iyaga daba hableeya daba borooranaya asaguna cadaabku mukuja waa la cadaabaya riwaaya way iman doonto taa kuma jirto in meydkii loo cadaabay dembi kale axadoo falay loo cadaabay tanna waa maxay iyadoo faasna way iman doontaaye in loo qoor qabanayo dembi usan gelin labada riwaaya caaisha marka way ka sugantahay وxadثnي cمر الناqd cمر محمد الناqد qال xadثna cفان مسلم البsري xadثna حmاd بن سلمة abu salamة albasri can haabit ibn aslm albunani can anasin ana cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu lamaa ducina sayidina cumar marka la wareegay cawalat calayhi waxaa u barooratay xafsataa oyday acwala iyo cawala labada uga yihahdaa waa cawiilku waa dhawaqa iyo baroorta iyo musanawga oohinta iyo geedada ku saabsan faqaala wuxuu ihi yaa xafsatu xafso idan anas baa ka waranaya xadiidka cumar wuxuuna mutaabacaynayaa qisadii abu muusa alashcari can cumar iyo ti cabdillahi bni cumar can abi cumar amaa samicta mawaada noqda rasul lla sl slm yaquul almucawalu calayhi axadka loo borortay lagu dul musanaado yucadab waa la cadaabaya wa cawala calayhi suhayb sidoo kale waxaa ee ku dul borortay sayidina cumar suhayb bnu sinaan arumi faqaala cumar wuxuui yaa suhaybu ama calimta ana mucawala calayh yucadl idan suhaylna waa la hadlay xabsana cumar waa la hadlay qadiyaduna saxaabada qaarkood musallam buu oga dhigaayo inay og yihiin sida suhayl oo kale waa sida soo sheegay xabsana inaysan ogeyn baa dhici karto uu sheegay ku baraaruji xadaanaa daawuud intayna markaa kusii dhexgelin riwaayaadka axaadiitan shanta saxaabid laga wariyay shanta saxaabid riwaayadu waa fi saxiixayn saxaabo kaloo ka badanna way wariyaan khaarij saxiixayn cumar xafso iyo suhayb iyo muhiira bnu shucba ayaa ka tegay iyo cabdillahi bni cumar shantaas iyo rag ka badanba dalxa ibni cubaydillaahi baa kamida mida abu abu dalxa ka waxaa kamida ragga laga wariyay oo kale asaguna abu muusa alcashar asaguna khaarij saxiixayn abu hurayra kamida mida saxaaba badan baa warisa xadiidkaas macnaha tilmaamaya iyo aayadahan qur-aanka ah iyo qoonsi hooyada caasho ay qoonsatay qaabkee lasu waafajinayaabaa lasku meeldhaafay imaamu shaafic abu cabdillaahi shaafici wuxuu taageeri jiray ra'yiga caasho caasho hawsha qaabkay u dhigtay hawsha ayaan ugu taageersanay buu yidhahdaa shaafici fii mukhtalafi alxadiid buu kaga hadlay kitaabka qur-aankaa sugay aayaduu ka sii daayey wuu sharxay axaadiid kaluu keensaday wa bihi aquulu caasho siday jiri yaa anugu qabaa eh, abu cabdillaahi shaafici maxamud riisa shaafici sidasa loo badan yahay waa ra'yiga asxaab u badan yihiin umuna caaisha way ismuutisay faa khaldan bayna qaadatay ma khaldamo waa ilaahay axaadiista ay saxeynta ku timid oo cumar iyo dadka lamidka ay wariyeen baa sax ah laakiin mafhuumu tacdiib baa yaa warkay taagaya meydku waxaa loo cadaabayaa bibukaa'i alxayi calayhi cadaabkaasa u baahan in la taxriiriyo la dhagaandhigay intayna u gudbin hawsha ayadaa iswaafajinta axaadiista waada waxay dhahdeen meydka loo qabanayo oo inta loo baroortay waa meydkee waxay dhe waa ninkii ka dardarme yidhi markaa dhinto nin dheeraan ahayo oo magaca leh sidii dameer dhintay ama sagaaro anagu laygama aamusi karee si fiican ha laygu soo baroorto waxdara hala dhigo meeshu uu nin weyn ka baxay hala ogaado waa dhaqan carab ay jirtay dhaheen wakii kii orojia darf bnu cabdi markuu la hadlay gabadhu adeerka u ahaa idaa mirtu fanciini bimaa ana ahluhu washuqi calaya aljayba yabnata macbadi markaan dhinto waxaad igu geeraartaa ood igu bororotaa waxaan mutahay waa i taqaanaa carabna waa i taqaanaa washuqi calaya aljayba yabnata macbadi rarka jeexjeex oo diraca jeexjeex oo timaha siida oo ciidda isku oo fadandiglee oo haway yaabo marka waxay leeyihiin axadka loo cadaabayo oohintiiyo baroorta waa qofkii ka dardaarmay kaa marka hadee looma cadaabin qof la dembiga waxaa loo cadaabay dardaarankiisa iyo dembigiisa wadaado waxay yidhaahdeen waa qofkii ogaa in loo baroran doono xaggana aan yac ka dhihin asna waa labaad dhaqan iyo caraba waxaa ah in laisu baroorto haddii la dhinto sidii reer koonfureedku ku badnay iyo reeqalaafio reer shabeelle badnay qolyahan beeralayda ah baroorta iyo hawsha ayagu caadiga u tahay maba aamusiin kartidba ciidan dhan baaba loo soo karay oo la soo karaystaa hebla hebla ka codmallan baa leeyi meesha inaad ka oydaa la rabaa marka meelay dhaqan ka ahayd in laisu ooyo axad ku dhintay oon xaggana ka dardaarin oon yacdhihin way ninka loo cadaabi baroorta loo baroortay wadaadada ku fasireen axaadiis ninkaana maxaa loo haystaa dambi asoo galay waa tafriid faamilkaada iyo qaraabadaada iyo ahalkaada dembiga aad ku ogtahay inaad ka eedaysay ahayd quu anfusakum wa ahliikum naara xaruurtaada iyo ahalkaada iyo xaasaskaada waxay ku aafaysan yihiin odayac ka dhihin ood ku dhimato waa lagu haystaa maxaa yeelay wanaaggii faridiisii iyo xumihii kariibadiisii baad ku xadgudubtay waa gabood fashay waa kaasirtay dambiilaad tahay ka reebi lahayd oo intaanu ma dhacdeen wey ninkaana maxaa loo haysta dambi oo galay baa loo haysta qowlka saddexaad oo isagoo aad iyo aada u qiimo badan waxay leeyihiin waxaa weeye qofka dhintay marka loo barorto oo la tiriyo ammaantiisii iyo wanaagiisii ila waa jabalaa waa akhaa waa nasiiraa waa cabudaa xududaydiyo darbidaydiyo daryeelkaydiyo geesi waxbaa la daldalaa oo dadku markay qaylhayaan ay baronhayaan ammaan baa la tiriya ruuxa wanaaggiisa horaa laga sheekeeyaa marka intaa la yidhaahdo laba malag baa weydiin oo gujin ruuxa o dhin masaasaa tahay waajaba kan ogahay madaa qob u ahaa mise alla irsaaq ahaya cududay maadaa cudud ahaa mise alla ku tirsanaa alagu dhibi xadiidka abu muusa alcashcari fi sunan baana tilmaamay wa huwa asaxu macnaha xadiidka lagu fasiro middaa marka intii meydka lagu furiisto baro laga siidaa wax la daldalo meydkaa kulootaga lagu dhigi waryaa ma saasaad ahaan jirtay madaa adduunka kala hayay malaha ummada wax siin hayay mise caway baa la weydiinaya maydkuna intaa way dhibi sooma way dhibi waxaa la macaan ka abdheeray in lagu fasiro la yidhaahdo maydka ha dhibsanaya hawsha ayada ah inay khaldantahay buu og yahay baroortu inay bannaanayn buu og yahay maydkuna wax kastoo xumaanoo la sameeyo oo uu ogaado oo ahalkiisa sameeya uu dhibsanaya cadaabkuna waa mutlaq yucadabu yucaaqab lama dhihin farqun bayna alciqaabi wاltacdiib wاsafaru qطcaة min alcadaab muطlaqu اlada dhibsigaad wax dhibsanaysa cadaab wey meel baad shaqo ka qabo waad ku rafaad waxadhi meesha waan ku cadaabana meeshan he waa ku middan islaanta cadaab baa kala kulmay cadaabka la sheegayo kii naarta maaha iyo dabka la isgelinhayo waa maxay waa dhibsi uu meydku dhibsanayo baroortaiyo sawaxaynka dhawaqa yeedhaya ama ammaansa marka la tiriyo su-aasha la weydiinayo cududa loo boodiyo dhuunta xubida loo boodi buu dhibsanaya sidaa waxaa doortoo ku fasira jamaaca min asalaf daahiliyoo dhan baa martay waxaa mara sheekhusan ibnu taymiya maray ibnu qayim baa mara idan looma baahna aayadaha in la awilo looma baahna axaadiita in la awile aan isla fahmo ma almaqsuudu min altacdiibi wاlcadaabi huna baylah wahuwa sawaab axaadiitana way xoojiyeen luqa ahaan ee sharcanna waa sida nabigaa yidhi asafaru qطcatu min alcadaab dilkiiyo geeridii iyo gumaadkii qur-aanku wuxuu ku tilmaamay cadaab axaadiistaa ku tilmaamay qaatiluuhum yucadibhum اllahu biaydiikum kii naarta maha u wata waa mid waa dil iyo qatli wlanudiqanahum min alcadaab اladnى duna alcadaab اlakbari lacalahum yarjicuun idan sidaa in la yidhadaa saxa hooyada waxay u qaadatay cadaabku inuu yahay kii naarta laysku afuufahayay axaadiistuna sariixna kumaha daahirana kumaha macnaha isaga muطlaqu lcadaab bay ka hadashay in lagu weydiiyaa cadaab ah inaad dhibsataa cadaab ah adoo hadda fadhiya maantoda waxaad rabda aan kugu waro ma fadhii kartid kabahaad ka tegi wadaado kabaha qaabo carariba waxba kuma yeela dago waxaa dhibsanayso maa sheeg sheegay marka cadaabka in lagu fasiraa saxa macnahaasaa saxa afartaa saddexdaa qowl meeqo qowl baynu sheegay mise saddex baynu sheegay qowl kalaa jiro waadaban ay sheeg waxay leeyihiin maydku waxaa lagu cadaabayaa bimaa niixa caleyh wax loogu ooyay carabbaa waxay dharan u lahay ruuxu markuu dhinto waxay dareerin jireen oy ku ooyi jireen ku baroorin jireen dhibaatooyinku samayn jireen tolaayo ninkii soomaaliya kala heebayo ninkii reehebel meel saarayo ninkii haweenka agoontaynin jirayo ninka ragga qayrkii dhiigga dhagta u dari jirayo dunuubta ay tirinhayaan yaaba loo cadaabi wey waxaan ay tirinaya ammaanta ay ka dhigahayaan buuba eedayaabo adoo tuug ahaa oo mooryaal ahaa oo dhingacab ahaa oo ilaahay xadhigkiisa gooyey waxay kugu ammaanahayaan xadhiggoyntii bay tirin oy sheegi soo ninka geeli reebal soo qaaday maa tola reebal hadda kadib yaa naga celin doona yaa sankoole caana kallisin doona kugu ammaanahayaan caana kalliskaas baada eedaysaaba oo wixii lagugu cadaabahaya afartaa qowl baa ugu qiimo badan waxaana u raajacsan maa dalla calayhi addaliilu min alkitaabi wasunna oo macnihii aan idiin sheegay muطlaq اlcadaab walada in lagu xambaaro ah xaggeen maraya aan ku istaagay xadaثna daawuud ibn rushayd alhaashimi qaala xadaثna ismaaciil bn culaya xadaثna ayub askhtiyani can cabdlahi nabi mulaykata cabdlahi bni cubayd nabi mulaykata alqurashi qaala wuxuu i taabicigaas kuntu jaalisan ilaa janb ibni cumar waxaan fadhiyey ibni cumar dhinaciisaan fadhiyey wanaxnu nantadiru anagoo korayno sugayna janaazata ummi abaan janaasadii iyo meydkii ummu abaan binti cumaan bni cafaan ahayd saxaabiga cumaan bni cafaan gabar dhalay oo ummu abaan lagu naagaysi jiray ummu abaan ayaa dhimatay marka saxaabadii wixii jooga marka ayadaa meesha madiina weye iyo taabiciintii faamilka qaraabada ama macaariftii baa yimid janaaze in loo soo bixiyo ay ku tukadaan ay xabaalan bay wa cindahu cinda cabdillaahi bni cumar waxaa joogay camr ibn cumaan ibn cafaan oo gabadha dhimatay walaalkeed ah saxaabiga cumaanna u dhalay waa ninkii loogu kunya daray abuu camrin baa la yidhaahdaa kunyada cumaan bni cafaan abu camrin calina maxaa leedaa abulxasan iyo abu turaab cumarna abu xafsin abubakarna kunyo kala malaha oon ahayn abu bakar ayib alcatiiq eh, iyo asidiiq ba waad garanaysaa laqaabta kale dhibma ninkaasaa joogay oo hadda gabadha dhimatay walaalkeed ah fa jaa ibnu cabaas baa yimid yaquuduhu asagoo hogaaminayo qaa'idun hage ibn cabaas waagidamb indho beelay weye marka wuxuu rabaa marka inuu janaasada ka qaybgalo isagoo waayo indho beelay waxaa hogaaminaya ninkii hagi jiray baa waday fa uraahu waxaan u malay ibnmuleyka oranaya fa uraahu waxaan u malay ahbarahu qaa-idku inuu u sheegay ibn cabaas bimakaani e, ibni cumara ibn cumar inuu fadhiyo ibn muleyka wuxuu ma maqlaynine waxaa safilayaa waa ibn ibnu cabaas ay dhahalaa in inta loo soo leeyay goobta waxaa jooga cabdulahi ibn cumar oo saaxiibkaa dhankaasuna fadhiya maxaa yeelay si uu soo waday buu soo ag fadhiisiiyey ibnu cumar fa jaa waa yimid ibnu cabaas baa yimid xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ilaa jadbi aniga dhinacayga ibn abimulayka cabdulahi bn abimulayka fa kuntu waxaan ahaa baynahuma bayna bni cabaasin wa bayna bni cumar baan dhexyaan joogay asal waxaa weeye laba noowaayeega laba culamaa laba akhyaara oo kaa da'weyn hadday yimaadaan oo soo fadhiistaan inaan kaa dhex fadhiisanin baa adabka juluuska iyo aadaabta ka mida ah. idinku meel walba dhaqaq baad ka siinaysa lama ogaa warkaas ibnu cabbaas iyo macuun waxay ahayd inay isgara fadhiistaan oon loo dhaxaynin laba waayeel weeye culammada muslimiinta wey way istoyanayaan way isweheshanayaan laba kala dhexgalo culammadu maadaama hawsha ay ogyihiin waay isku day inay ka jawaabaan dhex fadhiisigo kale dhex fadhiistay ibn abimaleyka labada sheekh waxay dhaheen waxaa laga yaaba meeshu inay ahayd oo dhinaca uu fadhiyo uusan abna cabaas fadhiisan karin ama cudurdaar kalaa jiray wuxuun kale oo u diiday baa jira may dhaqan bay u lahaayeen wayna yaqaaniin saxaabo iyo taabiciin inaan waayeyna kala dhex haddaan cudurdaar jirin waxaa weeye asal waa in hawshaa aan la yeelin fa idaa sawtu min addaar ibn cabaas markuu soo baris cabdulahi ibn cumarna uu sii fadhiyey fa idaa sawtu min addaar dhawaq iyo baroor baaba ka yeedhaysa saaduu u fadhiisa ibn cabaas yaaba dhawaq iyo baroor oohin ka yeelay gurigii meydka lagu diyaarinayay faqaala ibn cumar wuxuu yidhi kaannahu waxaad moodaa yacridu inuu u bandhigayo calaa camr cumaan an yaquuma inuu istaago fayanhaahum uu ka reebo ooyinta riwaayadka xadiidku uu leeyahay fasaaxat innisa fa samaca sayxatan min annisa dumar barooranayuu maqlay ibnu cumar ibnu cumaroo marka wuxuu damcay meeshuwa geri baa la fadhiya canaan culus lama xamili karo khayrka waa la sheegi sila dhifan baa loo sheegi wuxuu damcay marka in uu camr cumaan uu u yidhaahdo war haweenkan barooranaya oo inta ka celi si cadna inuu ugu qadakhra ma rabo muxuu sameeye marka xadiidkii buu sheegay ayb faqaala bnu cumar xadiidku wuxuu isku xidhan yahay faqaala bnu cumar samictu rasuul allah sal ly slam yaquul ina almayita layucadabu bibukaa'i ahlihi sidaa way xadiidku intan dhaxdaa jumla muctaridada ah kaannahu yacradu calaa cammi cumaan an yaquuma fayanaamu waa fahamkii fahamkii cabdullaahi bn abi mulayka ayb ibnu cumar baa wuxuu yidhi waxaan maqlay nabi maxamed oo leh ina almeyita qofka dhintay la yucadabu waa la cadaadi waa la dhibi bibukaa'i ahlihi markaan inagu marka ta'wiilka raajixa aan maro iyo tafsiirka raajixa la yucadabu waxaan leenahay bibukaai ahlihi ahalkiisii iyo oohintay u ooyayaan kaannahu waxaad moodaa xadiidka sheegidda uu sheegay ibnu cumar yacridu inuu u bandhigahayo kuna boorinayo calaa cammi cumaan an yaquuma inuu istaago fayanhaahum dadkan dhawaaqaya bororanaya uu ka reebo u diido oohinta iyo bororashada niyaaxada qaala abimulaka wuxuu yidhi fa arsalaha cabdulahi bni cumar baa sii daya xadiidka mursalatan ay mutlaqatan waa muhiim ibn abimalek wuxuu leeyahay xadiidkeen cumar markuu sheegayo wuxuu ku gaabsaday ina allaha la yucadabu almayita dukaai ahlihi alxayi ma dhihin bibacdi ahlihi ma dhihin yahuud ma sheegin xadiidku waa mulaq wey faarsala aطlaqaha min alquyuud riwaayadii iyo alfaadii wuxuu ka furay seetada iyo dabarkii cabdullaahi mursalatan ee mulaqatan dinu qaydin maxaa iman doona bibacdi waxaa iman doona yuhuud baad soo marteen wax qayd aad ma gelino cabdulahi bn cumar markuu sheegayo muxuuna yidhi samictu rasuul allah cumarna waad soo marteen samictu suhaybna waad ogtaha lagu yii wuuna qiray inuu og yahay maxaa ku hadhay muqiira iman doona faqaala bn cabaas waa fadhiyaa markuu cabdulahi ibn cumar xadiidka sheegay kunaa maca amiir muminiin waxaan la soconnay amiir muminiin cumar bn khaaab xataa idaa kunaa bilbaydaai waa maka markay laga soo laabanay waa xajkii cumar ummadda xaji siiyey kadibna marna muusan xajiyey ee uu dhila dili doono xataa idaa kunaa markaanu ahayn bilbaydaai meeshay bidada ahayd banweynu madiina u dhoweeyo dalxulayfa agteeda oo la yaqaano caama oo maka maka laga laabto soo maro markii madiine laga baxo maka loo soo la idaa huwa birajulin buu mudh ku wuxuu mudh ku yidhi cumar markuu maka ka yimid ee madiine u socday ee meesha baydalaeed bidada uu marayo wuxuu indhaha bab ku siiyey nin naasilin degan fii dilli shajarati geed hooskeed geed hooskii ku furtay geed hooskii hoos harsanay faqaala lii wuxuu igu yiri ibn cabaas haddaan ahay idhab orod ibn cabaaso faclam lii iiso ogow man daaka arajul ninkaa geedka harsanaya cidduu qofkuu yahay iiso ogow fadahabtu waan tagay faidaa wa suhayb ninkii geedka hoos harsanayay waa suhayb iyo reerkiisii farajactu ilay cumar baan ku soo laabtay faqultu waxaan idhi innaka amartani waxaad ifartay an aclama laka inaan kuu ogaado man daaka ninkaaba yahay ninkuu yahay nin geedka harsanay warubama cafwan wainahu suhaybun ninkuna waa suhayba la soc cumaru qaala cumar wuxuu i far u sheeg falyaxaq minha na soo raac soo buurdhe soo kac raac annaga waan madiinada wada galaynaa annaga hadhay faqultu waxaan idhi ibna cabaas haddaan ahay waxaan ku idhi ina macahu ahla reerkiisi iyo haweenkiisi baa nama raaci karo inagoo rag soomaan oo socda ninkana xaaskiisi iyo maxaskiisibu wataa wuu ku tilmaamay uu sheegay qaala wuxuu ihi cumar warkaa cumar ma maree wain kaana macahu ahlu reerkiisa annaga maxaa naga khusay hawkiis waa u xijaaban yihi gaadidna waa wataa soo kacdhe amiirkii amarkiisa waa la qaata wain kaana macahu ahlu reerkiisa baa la socdee meesha cidlada kaga tegi mayne ha soo dhaqaaqo warubama qaala ayub ayuba saktiyaani oo xadiidka ragga warinhaya ah can ibnu mulayka ka qaadanhaya inuu mararka qaarkood yaa laga yaabaa murhu falyalxaq bina murhu falyalxaq bina alfaadii buu rabaa muslim inuu kala duwo ilan culummadu axaadiista dhowr majaalis bay ku sheegi jireen in mar riwaaya bilmacna ay ku keenaan bal marna bilafdi walxarfi ku keenaan falamaa qadimna markaan madiine soo gabay lam yalbat amiiru lmuminiin an usiib maba sii joogin amiirumuminiin wax yaroo ma sii joogin waa dhaawaco waa la dilay fa jaa sahiibu baa yimid yaquulu asagoo leh waa akhaa waa saaxibaa alla saaxiibkayow alla walaalkayba ku kororanay faqaala cumar wuxuu hi alam taclam ma wadan ogeyn awalam tasmac miyadan maqal qaala ayub wuxuu yidhi aw qaala lana aw qaala ama imamalku wuxuu yidhi lagu tagay xadiidka awalam taclam awalam tasmac ma waadan ogay ama aadan maqal ana rasul lah sal slam qaala inuu yidhi ina almayita qofka dhintay la yucadabu waa la cadaabaya ama waa la dhibayaa bibacdi bukaa'i ahlihi reerkiisii barkood oo intoodii baa lagu dhibayaa hadda waad aragtaan suhayb iyo cumar xadiidkoodii e cabdulahi bn cumar qisadu xadii uu waranayay ama cumar alfarisi waxaa ku jira bibacdi bukaai ahlihi horena waxaad soo marteen faarsalaha cabdulahi bn cumar mursalatan mursalatan marka riwaayada kale ka ixtiraasaysa riwaaya qid wataa jirtaba soo marteen qaala bnu malaki wuxuu yidhi faama cabdulaahi riwaayadii alfaadi mursalatan wa amaa cumaru faqaala bibacdi bukaai ahlihi intaasuu rabaa inuu kala duwo muslim waxaana kala duwanaed ibn abi mulayka ayaa kala duwa taabici xadiidka waranayaya cabdulahi ibn cumar asaguu itlaaqay weeye cumar alfaadiisuna bibacdi bukaai ahlihi maxay waa marka aada geeriyooto ahalkaada dhammaantii ku oyma xatay khaldamaana iyo khaldanta ama in badan baa khaldanta waa faamilka iyo qaraabada ina way oyda ina ma oydo haddii haddii kala maba odahayaanba waxaan ilmo ka ahayn iyo walbaha ka ahayn lama imanayaan marka bacdigu waa waa daruuro nin axad markuu dhinto faamilka oo dhan baa ay daruurahaya saqiir iyo kabiir maqane iyo jooge ma jiraan marka qaydku waa qayd laasim ah laakiin nin walba wuxuu maqlay uu wariyey ujeedaa wadaaf فقمت waan istaagay buu uri yaa istaagaya ibn abi mulayka fadakaltu calىa caaisha u galay faxadadtuha waxaan u sheegay bimaa qaala bnu cumar ibnu cumar xadkuu wariya waan u sheegay faqaala waxay jiri laa wallahi maa qaala rasuul اllahi qat ilaahay baan ku dhaartay rasuulkaadi muusan odhanin ina almayita yucadabu bibukaa'i axadin maydkaa la cadaabi oo loo cadaabi qof kale oo walaakinahu qaanabu wuxuu yidhi laakiin ina alkaafira gaalku yasiiduhu allahu cadaaban ilaahay baa gaalka cadaab u korinaya bibukaa'i ahlihi reerkiisa ooyintay ooyeen baa cadaab lagu korinaya waa nafsa maa ankaratu waxay ku inkartay ibn cumar iyo <laughs> cumar bay hooyada nabiga ka waranaysa wa waina allaha ilaahay alla weyne lahuwa adxaka asagaa dadka oohinta qosolka ka keena wa abkaa asagaa oohinta keena yacni qosolku marka waxaad ku qosasho aragto waa khariiso waxaa laguu abuuray oo tabci ah oo jibilli ah adoo qoslin basarti yani si bilaa khiyaaru kaaga imanayaa ilmadu yoohintuna iyo baruurta mararka qaarkood khiyaar la-aan bay kaaga iman marka ilin iyo wahayn ruux ka timid asagoo khiyaar lahayn oo dadkii noolaa iyo faamilkii iyo qaraabadii ah see ruux dhinto loogu caago ay u daliishanaysaa hooyadeed wayna wareysay wax kutusahaya in lasoo cadaabayo walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa dembiile mid kale dembigii ma qabo qaala ayub wuxuu yidhi qaala bna mulaykata xadaana ilaqaasmi muxamed riwaayo kaleu warinaya qaala lama balaga caaisha markuu gaadhay qowl cumara wabni cumar caaisha markay maqashay riwaayadii cumar iyo wiilkiisa cabdulahi bni cumar qaala waxay jiri waa dambow waxaa meesha ka muuqanaysa cumar iyo ibni cumarba iyo saxaabada qaarkood xadiidka in badan inay warin jireen oo sheegi jireen caaishana hab markaa in badan u soo gaaray inakum idinku saxaabo iyo taabiciinay latuxadiuuna latuxadiunnii waxaad iiga sheekaynaysaa waad xadiidka iiga tadinaysaa can hayri kaadibayni walaa mukadabayn laba ninoon beenna sheegin waxna aan lagu beenayn karin cumar been ma sheegay jir nin la beenin karana ma aha walaakina samca yukhti gobonimo wey walaakina samca maqalku yukhti suma seegteeyo way maqal ismoodsiin baa jiri karta sixuqaadashaa dhici karta ayb idinkuna been sheegi maysaa haddii cumar iyo ibn cumar aysan been sheegayn xaggana aan la beenin karin annaga miyaa been sheegayna hooyada waxay ta idinkun been ma sheegaysa maxaa yeelay waad badantiin wey sumaata ila jamac bay sheegtay innaku dad badan baa tihin taabiciin badan baa hawsha waradha waa rugte idinku waad badantihin cumar iyo ibni cumarna waxa weye waa dad ahlu sidqi ah ahlu ammaano ah laakiin maqalku waa khaldami karaa sida aragku u khaldamo dhaan dabagalaad biyo moodi ruux kaa fog baad moodi inu dhaqdhaqaaqahayo wurwur iyo qorxabaa qabanaysa geed taagan oo dogob ah baad moodi inuu idan indhuhuna been bay sheegaan mararka qaarkood maqalkuna maanaa waxaa maqlahay ma maqlayninee waxba ma jira adaa ismoodsiiye dhagahaad xanuunka qabta ama qacda ka yeedhi yani xawaastan way khaldantaa caqligaa xataa khaldan mararka qaarkood usan ma seegtay wayadan qaabkaasa u dhigto waxay leedahay nabigu sidaa ma dhihine cumar ibn cumar rabbeen ma sheegahayaane laakiin way ismoodsiiyeen xashurka caawa intaan inoo joogo allah subxana wa taala aclam